العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين darsigeenii shalay abwaabta aynu akrinay waxaa kamid ahaa ma jaءa fi التaqlid fi man cabad allaha cinda qabri rajuli صaalix sida shareecadu ay u diiday ee weliba ay u adkaysay in cibaadada lala doonto qubuuraha gaar ahaan dadka saalixiinta xabaalahooda waxaynu tilmaamnay sababta arrintaa loo diiday inay tahay iyadoo dadka looga baqanayo inay xabaalaha ku fitnoobaan waxa ay dardaarmeen in fara badan oo ka kamida ah dadkii inaga horreeyey wanaagsanaa marka ay dhintaan xabaalahooda inaan la dhisin xabaashay arkaan iyadoo la dhisayna xabaalaha kale ayay la simi jireen cabdullaahi ibnu shuraxbiil ibnu xasana wuxuu yidhi ra'aytu cuثman ibn cafan ya'mur bitaswiyati اlqubur faqila lahu hada qabru umi camri binti cuثman faamara bihi fasuwiya rawahu ibn abi shayba waxaan arkay buri cuثman ibnu cafan oo amar ku bixinaya xabaalaha in la sibo xabaasha xabaalaha kale ka murhbaxday ee ka fiiqan in lala sibo markaasaa waxaa lagu uri kani waa qabrigii uma camr bintu cuthmaan markaasa amar wuxuu ku bixiyey xabaalaha kale in lala simo wa awsaa abu muusa cinda mawti walaa tajcaluu calaa qabri binaan rawahu axmed fi musnadi abu muusa alashcari waxa uu dardaarmay inaan qabrigiisa wax dhisma aan lagu dul samayn wa kaana anas bnu malik yakrahu an yubna masjidu bayna alqubuur rawahu ibn abi shayba وqala ibrahim وkana ibrahim yakrah an yujcala calى اlqbri masjida ibrahim ibn yazid الnakci oo taabiciya wara'a ibn cmar fusطaطa calى qabri cabdالرaحman faqala inzuxi ya gulaam fainama yudilh camalh wuxuu arkay cabdالlahi ibn cmar taandho laga dul dhisay qabru cabdiraحman markaasa wuxuu yihi ka dulqaad waxaa hadhaynaya waa camalkiisi bukhaari baa wariyey isagoo mucallaqa fi صaxiixi fi kitaab اljanaa'iz waawsaa abu hurayra an laa yudrabu alaa qabrihi fustaatan an laa yadribu calaa qabrihi fustaatan abu hurayrana wuxuu dardaarmay marka uu dhinto taandha iyo wax lamida qabrigiisa inaan lagu dul samayn wakadalika abu saciid wa qaala maxamed ibnu kacab hadihi lfasaatit alatii cala alqubuuri muxdatha taandhooyinkan iyo dhismayaashan xabaalaha laga dul sameeyey waa muxdatha bui waa shay diinta lagu soo daray ibnu abi shayba ayaa wariyey wa qaala camr ibnu sharaxbiil laa tarfacuu jud judsi ay qabri fainii ra'aytu lmuhaajiriina yakrahuna dalik rawa ibnu sacad fi abaqaat war qabrigayga kor ha uqaadina buu yihi waxaan arkay muhaajiriintii oo arrinta noocaasiyo karhayo nacaya marka ay salafku ama dadka hore wanaagsanaa ay dardaarmeen in qubuurtooda aan la dhisin waxay u hoggaansamayeen amarkii rasuulka sala allahu alayh wasalam faqad naha nabiyu sala allahu alayh wasalam an yuzaada caleyh ay cala alqabr qabriga ciiddii laga soo qoday waxaan ahayn in lagu siyaadiyo oo la dul saaro waa diiday rasuulku kuwii qubuurta dhisee masaajida ka dul sameeyeyna rasuulku inuu nacdalay axaadiistii shalay baynu ku aragnay waxaanu saxaabadiisa amray qubuurtaasi la dhisay in la dumiyo oo waxa uu ku yidhi cali bin abi aalib laa tadacana qabran mushrifan ilaa sawayta walaa suurata ilaa tamastaha muslim baa saxiixiisa ku wariyey marka wax allaale waxaa maanta xabaalo dhisan masaajida laga dul sameeyey ama qubbado ama taabuut iyo wax lamida sharci dara ayay ku dhisan yihin dowladda islaamkana waxaa waajib ku ah inay dumiso oo xabaalaha kale ay la sinto ximaayatan lixima tawxiid iyadoo la ilaalinayo seeraha tawxiidka dadka xabaalaha ku jirana meelka dhac kumaha arrintaas iyaga dhismaha laga dul sameeyey waxba u tari maayo had u noqon maayo oo dugsi u noqon maayo oo qaba u tari maayo bal culays ayaabuu ku hayaa oo wax sharciga khilaafsan ayaa qubuurtoodii la duldhigay haddii qabri in la dhisaa oo kor loo qaadaa ay sharaf u yeelaysana labana saxaabatu qabra rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam saxaabadu waxay dhisi lahayn qabrigii rasuulka lakinahum lam yafcaluu dalik lakin saxaabadu sidaasi may samayn waxaa kaloo muhimo baabka aynu ku aragnay cibaadaadka in loola qastiyo qubuuraha oo la aamino cibaadada xabaasha agteeda lagu sameeyo inay fadli dheeraada leedahay oo ilaahay uu aqbali og yahay inay arrintaasi tahay mid uu ka digay rasuulku sala allahu caleyh wasalam oo cidda samaysana uu nacdalay qaala shaikhu lislaam ibnu taymiya raximah llah وتmام ذlika بذikri sائر العباadات فالqول فيha جميعا kالqول في الدعاء فlaysa في ذikr الlahi هناk عnda الqبر أو القراءة عnda الqبر أو الصyام عnده أو الذبح عnda فضل عlى غyرh min البقاع وla qصd ذlika عnda الqبور مستحبة وma عlمت أحadا min cلماء المسلمينa yقul إن الذikra هناka أو الصyام والقراءة أفضل minh في غyri tilka البقعة faama dikru llahi hunaka falaa yukra lakin qasdu lbuqcati lidikri hunaka bidcat makruha fainahu nawcu min itikaadiha ciidan wakadalika man qasadaha lisiyaami cindah waqaala ayda waama dabxu hunaka ay cinda alqubuur fanuhiya canhu muطlaqan iyadoon la kala reereebin baa isaga laisu diiday dakarahu asxaabuna wagayrahu wagayruhum lima rawaa anas can nabiyi sala allahu alayh wasalama qaal laa caqra fi lislam rawahu axmed waabu dawud wazada qala cabdrazaq oo min ruwaati alxadiid kamida kanuu yacqiluuna cinda alqubuuri baqaratan aw shaatan qala axmed fi riwaayati lmarwazi qala nabiyu sala allahu alayh wasalam laa caqla fi lislaam kanuu ida maata lahu mayitu naxaruu jazuuran cala qabri fanaha nabiyu can dalik kariha abu cabdillahi akla laxmihi qala asxaabuna wafi macna hada ma yafcaluhu kairu min ahli zamanina fi tasaduq cinda alqabri bikhubsin wanaxwihi wuxuu leeyahay sheikhulislaam ibnu taymiya in xabaalaha agtooda wax lagu gowraco iyada waaba la nahiyey sideedaaba loo diidayba qofku qasdigu doonayaba ha ka lahaade waayo rasuulku wuxu uhi laa caqra fi lislaam laa caqra fi lislaam macnaha looga jeedo waxaa fasiray cabdurazaq ibnu hamaam asancaani oo kamid ah ruwaadda xadiidka warinaya wuxuu uhi kaanuu yacqiruuna cinda alqabri baqaratan aw shaatan ninku markuu dhinto ayay awr ku boqno goyn jireen qabrigiisa ama neef adhiya imaamu axmed wuxuu yihi kanuu idaa maata lahu mayit naxaruu jazuran calaa qabri markuu nin ka dhinto ayaa qabrigiisa waxay ku dulqali jireen geel oo sida imika la sameeyo fanaha nabiyu can dalik kariha abu cabdillaahi akla laxmihi imaamu axmed xoolaha noocaasi xabaalaha lagu dulqalay qasdiga la doonayabaha loo qale hilibkooda in la cuno makruh buu ku tilmaamay qala asxaabuna bu uhi sheikh lislam ibnu taymiya wahum alxanaabila wafi macna hada ma yafcalu katir min ahli zamanina xoolaha qofku markuu dhinto xabaashiisa lagu dulqalayo waxaa lamid a waxa ay sameeyaan in badan oo kamida dadka waktigeega joogaa buli wa fi tasaduq cinda alqabri bikhubsin wanaxwihi oo inay qabriga agtiisa sadaqadu la baxaan khubus iyo wax lamida marka roodhiyey shaahey khubusay kuluha waa fi macna waxa weeyaan adabx waa isla wada xukum wey waxbaa kala qaadqaadi ayib qaala fiihi masaa'il alula masalada kuwaad maa dakara arasuul wa rasuulku wuxuu sheegay fii man ciddii uu ka sheegay banaa masjidan masaajid dhistay yucbad allahu fiihi ilaahay lagu caabudo cinda qabri rajulin saalixin nin saalixa agtii ka dhistay walaw saxad haba hagaagsanaata niyat lfaacil qofka sidaa samaynaya niyadiisi oo qoladii masaajida ka dul dhistay qubuur alambiyaa iyo qubuur saalixiin rasuulku sala allahu alayh wasalam inay nacdalan yihiin buu tilmaamay lacana allahu alyahuuda wanasara itakaduu qubuura ambiyaihim masaajid xataa qofka niyadiisu ha wanaagsanaato oo ha islahaadaba cibaadadii sheekhan ama saalixana lagu xusuusto qabrigiisa oo dadku cibaadada ha badiyaanba niyadiisu ha ahaatee arrintaasi mid nacdalan buu ku noqonaya leannahu shaygu mar hadduu yahay shay shareecadu ay reebtay ifham hadihi nuqta shay shareecadu ay diiddo ay xaaraantimaysay shaygu mar hadduu yahay niyo looma eega niyadaadu noocay doonaysa ha noqoto shaygu mar hadduu yahay muxaram ama qasti wanaagsan ka lahaw ama qasti xun ka lahaw niyadaadu waxba tari mayso mana tabriirinayso sax ka dhigi mayso ficilka shareecadu ay xaaraantimayso in markaa qubuurta saalixiinta la dhiso ama masaajida laga dul sameeyo ama ilaahay lagaaga caabuda waa shay shareecadu ay diiday markaa qofka arrimahaa sameeyo walow niyadiisu haba wanaagsanaatabe la odhan maayo isagu waa saxsan yihi bal waxaa la leeyahay walow saxat niyat lfaacil faqad waqaca fii muxaramin wartakaba shay-an yusabibu lahu lacna niyadiisu haba wanaagsanaatay arrin xaaraana buu sameeyey waxaanu markaa la yimi arrin sababaysa in la nacdalo naxariista ilahay laga fogeeyo athaniyatu annahyu diidmada laysu diiday can itamaahiil sawirada wakiilad lmri fi dalik iyo adkaynta la adkeeyey macnaa markii laga hadlayay sawirada oo rasuulku sala allahu alayh wasalam laba arrimood inay sameeyeen buu tilmaamay yahuudda iyo nasaarada la nacdalay arrinta koowaad oo ah qubuurtii ambiyada iyo saalixiinta inay masaajida ka dulbineeyeen iyo arrinta labaad oo ah wasawaruu fiihi tilka suwar marka waxaa la dhaha suwarku waxay kamid yihiin wasaa'ish iyo asbaabta shirkiga ayay kamid yihiin lidalika ayaa ahlu sunna waxa waajib ku ah inay ka digtoonaadaan laa siyama suwar alculamaa haddii culimada sawira laga reebo hada suurat albani aw suurat ibnu baz aw suurat ibn lcuthaymiin waxaa dhici karta walow bacda zamanin ha noqotee inuu shaydaanku dadka uu ku fitneeyo sida qowmu nuuxba suwaru saalixiina fiihim ugu fitneeyey athalithatu alcibratu wax kuqaadashada ku sugan fii mubaalagatihi sala allahu alayh wasalam xeel dheeraanshaha uu ku xeel dheeray rasuulku fii dalika arrinkaa diidmada dadka u diidaayay qubuuru saalixiin in masaajida laga dul sameeyo aada buu ugu xeel dheeraaday oo awalan qoladii samaystay buu dhaleeceeyey taaniya rasuulku sala allahu alayhi wasalam waxa uu ummaddiisa waa u diiday thalitan rasuulku sala allahu alayh wasalam iyadoo sakaraatulmowtkii uu ku jiro oo uu adduunyadaba ka sii socdo aakhiro uu usii socdo uu usii jeedo ayuu arrintaasi ka hadlayay taasina waxay tusinaysaa arrintaasi halista ay leedahay kayfa bayana lahum siduu ugu caddeeyey arrinkaa baleeg haadaa arrinkaasi awalan markii hore uu ugu caddeeyey rasuulku sala allahu alayh wasalam oo uu yihi lacana allahu alyahuuda wanasaara uma dabeetana qabla mawti intaanu dhiman kahor bikhamsin shan ayuu qaala yidhi maa qaala wuxuu yidhi oo xadiidu jundub arrintaa waxa weeyaan ku sugan uma dabeetana lama kaana markuhaa fi siyaaq mid adduunyadaba sii socdo o aakhiro loo sii wado lam yaktafi kumuu kaaftoomin bima taqadam hadalkiisii horu maray ee haddana rasuulku sala allahu alayh wasalam waa kusoo celiyey markaa rasuulku siduu tawxiidka xil isaga saariyo la dagaalanka shirkiga iyo wasaaishiisa iyo asbaabtiisa aynu ka qaadanaynaa iyo arrimahaasi halista ay leeyihiin alraabicatu nahyuhu diidmada uu diiday can ficli arrinka in lagu sameeyo cinda qabrihi qabrigiisa qabla an yuujada alqabru intaan qabrigaba aan la helin oo rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxu uhi alaa falaa tattakidu lqubuura masaajid oo dee qabrigiisu qubuurtaa rasuulku uu ka hadlayo ayuu ka mid yihi markaa rasuulku sida aynu baabkan soo socda aynu ku arki doono ama abwaabta soo socota intaanu dhimanba isagoo nool oo qabrigiisuba aanu jirin ayuu kasii digaaya rasuulku qabrigiisa in la dhiso iyo qabrigiisa in laga dhigto ciid meel lagu soo noqnoqdo oo taariikh go-aan la yimaado alkhaamisatu annahu min sunani alyahuud arrintaasi waxay ka mid tahay wadooyinkii ay mareen yahuud iyo fii qubuuri ambiyaahim sunayaashii caadooyinkii ay ku sameeyeen ambiyadooda qubuurtooda ay ku sameeyeen marka qofka sameeyaa wuxuu noqonayaa ee qof saalixa ama nebi qabrigii dhisaa qof yahuud iyo nasaaro waddadooda maro ku dayday buu noqonaya waxa uu ka dheefayaana waa nacdashi iyaga ku dhacday isagana inay ku dhacdo asaadisatu lacnuhu nacdasha uu nacdalay rasuulku iyaahum yahuud iyo nasaara calaa dalik arrintaa uu ku nacdalay marka cid kastoo arrintaas samaysa iyaguna nacdal kuwa mutaystay bay noqonayaan lacnat llahi cala alyahuud wanasara buri rasuulku sababtu u nacdalena wuu sheegay wa itakhaduu qubuura ambiyahi masaajid ciddii markaa ficilkoodao kala samaysana nacdashaasi ayaa ku dhacaysa asaabicatu ana muraadahu sala allahu alayh wasalam rasuulka markuu inooga sheekeeyey yuhuud iyo nasaara iyo qubuurtii ambiyada iyo saalixiinta waxa ay ku sameeyeen ujeeddadiisu waxa weeye taxdiiruhu inu inuu inooga digo iyaana inaga can qabri inaynu qabrigiisa sidaa ku samayno ile nebi kalema hadhinay isagoo qura ayaa hadhsane waana sida caaisha ay ka fahamto caaisha waxay tihi yuxadiru maa sanacuu rasuulku markuu yuhuudi waxa ay samaysay lagu nacdalay uu inoo sheegayey wuxuu inooga digayaa waxa ay sameeyeen oo sidaa ha yeelina weeyaan macnuhu oo qabriga nebigiina iyo dadka saalixiinta idinka mid a ah, ha dhisina athaaminatu masalada sideeda alcillatu sababta fii cadami ibraasi qabrihi qabriga rasuulka loo muujin waayey oo bimacnaa qolkii uu ku dhintay loogu dhex dhexaasay oo rasuulka sala allahu alayh wasalam baqiicdii lagu aasi jiray saxaabada loogu aasi waaye waataa caaisha tilmaamtay walawlaa dalika ubriza qabru sabab labaadna waa jirtay oo markii saxaabadu ay isku qabsadeen halkii rasuulka lagu aasi lahaa abubakar baa wuxuu yidhi waxaan maqlay rasuulka oo leh ambiyada waxaa lagu aasaa waxaan maqlay rasuulka oo leh adna waa jirtay ataasicatu fi macnaa itiqaadiha ka yeelashada laga yeelanayo macnaheeda masjidan laga yeelanayo saddex macnay leedahay baynu nidhi oo ahlucilmigu ay tilmaameen oo haddii qabrigii lagu dul tukado masaajid baa laga laga dhigta yaani maxalu sujuud iyo mawdicu cibaada haddii salaadii lala qaabilo xaggiisa loola jeesto waa la mid haddii salaadii lala ag yimaado walow yaanu xagga qiblada kaaba xigin be waxaa iyaduna lamid ah haddii masaajid laga dul sameeyo saddexduba waa min itikaadiha masjida oo shardi ma aha in masaajidu laga dulbineeyo ee qofka arrimahaasi mid kamida sameeyaaba masaajid buu ka dhigtay qabrigii alcaashiratu masalada tobnaad annahu qarana wuxuu xidhiidhiyey rasuulku bayna man itakadaha qofka xabaalii ka dhigtay masjidan iyo wa bayna man kuwii taquumu calayhim asaaca qiyaamuhu waxa weeyaan uu u dhacaayo iyagoo nool oo adduunyada waxa weeyaan jooga fadakara wuxuu sheegay rasuulku addariicata ilaa shirki buu sheegay sababtii ama wasiiladii dadka shirkiga gaadhsiinaysa qabla wuquucii intaanu shirkigu dhicinba maca khaatimatihi gebagabadiisiina waa sheegay rasuulku oo rasuulku sala allahu alayh wasalam markuu sheegay qoladan qubuurta masaajida ka dul samaysanaysa ama meel cibaado ka dhiganaysa inay yihiin dadka kuwa u shar badan waxa uu ka dhigayaa wasiiladii dariicadii waddadii dadka shirkiga gaadhsiinaysa markuu sheegay dadka kuwa u shar badan inay yihiin kuwa qiyaamuhu u dhacaya iyagoo nool markaana wuxuu sheegay khaatimadii oo kuwa qiyaamuhu u dhacaya iyagoo nooli de waa kuwa mushrikiinta oo rasuulku waa ka yihi laa taquumu saaca xataa laa yuqaal allah allah cida shahaadanaysa dhulka marka laga waayo tawxiidsanaysa ayuunbuu qiyaamu dhacaya marka labadaa arrimood midna waa dariicadii wasiiladii shirkiga midna waa khaatimadiisii iyo gebagabadiisi alxaadiyatu cashara masalada kooba iyo tobnaad dikruhu sheegista uu sheegay fii khudbatihi khudbadiisii qabla mawtii uu khudbadeeyey intaanu dhiman ka hor bikhamsin shan alradda radintii uu sheegay cala adaa'ifatayn labadii kooxood radinta ku ahayd allatayni labadaa firqadoodoo humaa iyagoo asharu ahli lbidac bidacada ehelkeeda kuwa u shar badana bal akhrajahum waabay ka saareen labadaasi firqadood bacdu ahlilcilmi ahlucilmiga qaarkood min athintayni wasabciina firqa labiyo toddobaatanka firqadood ee ahlulbidaca laakin dee ka mida min ummati alijaaba ee aan gaalada ahayn rasuulku waa ka yihi wasataftariqu hadi lumma ila talatin wasabciina firqa kulaha fi nnaari ila waaxida waaxidadaas oo ah alfirqa naajiya inaanay ku jirin shaki kuma jiro laakiin labaiyo toddobaatanka kale laftooda ay culimada qaarkood yidhahdeen kuma jiraanoo waa gaalo oo firaq firaqa firaqda ummatulijaabada ee ummadda rasuulka rumaysay firaq ay uqaybsameen ma kamid maha bay yidhahdeen iyagu waaba ka sheegaan waa gaalo wa hum alraafidatu weeye labadaa firqood waa raafidada waa shiicada raafida iyo waljahmiyatu qolada jahmiyada la yidhaahdo wa bisababi raafidati raafidada sababteed ayuu xadata shirku shirkigu ummadda nebi maxamed dhexdeeda uu ugu soo dariyey iyo wa cibaadat lqubuur quburaha in la caabuda wahum iyagu awalu man waa ciddii horreysay banaa calayha qubuuraha ka dul dhistay almasaajida marka ummadda nebi maxamed laga hadlaayo marka labadaa firqadood waa sharu ahli lbidac ka hore waa aljahmiya waa firqada jahmi ibnu safwan u asaasay caqaa'id badan oo markaa baatila bay aaminsan yihin inaan ilaahay magac iyo sifatoona aan loo sugin ayaa caqiidadooda kamid ah. ilahay magacyadiisa iyo sifaatkiisiba waa u diideen dhinaca kale haddii laga egana waa murjia iimaanku waxa dhaha waa macrifo faman carafa allaha fahuwa muumin waman jahilahu fahuwa kafir kufrigiina waxay ka dhigeen jahli qura iimaankiina waxay ka dhigeen macrifo qura hada bail ibliis ba ilahay waa yaqaanay haddana mumin ma ahay yahuud iyo kuwaas ilahay waa yaqaanay yacrifuunahu kama yacrifuuna abnahum xataa nebi maxamed inuu xaq yahay bay garay haddana muminiin ma ahay marka caqaaid badan oo baatila bay aaminsan yihin fanaa naar waljana bay aaminsan yihin jannadiiyo naartuba inay dhamaanayaan ahlucilmiga waxay aaminsan yihin ana alqur'aana makhluuq qur'aanku inuu yahay makhluuq walihada ba ahlucilmigu ay u gaalaysiiyeen firqat ljahmiya alraafidana waa shiicada kuwan waxa weeyaan itnaa cashariyada la yidhaahdo walaa shaka wal iyaguna inay kufaar gaalaa yihiin kuwa eeraan iminka jooga aayatullayaashooda iyo caamadoodaba isku dir isku dar fahum calaa milatin waaxida kuwa ciraaq jooga kuwa lubnaan jooga xasan nasrullah muqtada sadr khumeyni maxamed axmed najad kulluhum calaa caqiida waaxida calaa caqiida kufriya majuusiya walaysuu bimuslimiin waana sidaa uu sheegay sheekhu yaani caqaaidda kufriga shiicadu ay leeyihiin mid dersigan aan kaga hadli kara maaha waxaana insha allahu tacaala aan ka rajo qabaa in muxaadara aan jeedina ku saabsan caqaaid shiica waayo dadka badankoodu jahli bay kaga sugayiin shiicada caqiidadooda caqaaid shiica alkufriya dadka badankoodu mooga muslimiin bay uhaystaan wuxuu leeyahay sheekhu hadalkan sheikhulislaam ibnu taymiya ayaa iskale oo sheekhu uu kasoo naqliyey ummadda nebi maxamed ciddii u horreysa shirkiga ka dhex bilowday rawaafidaasay ahayd iyo in qubuuraha la caabudo ciddii u horreyso qubuura dhistaana shiicada rawaafida bay ahayd walaan yacbuduuna alqubuur walaa yacbuduuna allah ilahay ma caabudaan qubuurta ayay caabudaan qabra cali waqabra xusein waqabr waxa weeyaan musa alkadimi waqabru fulan wafulan wafulan waxaanay aaminsan yihiin wahaulaai cindahum aliha cali bin abi alib cindahum ilah xusein cindahum ilah haulaai aama اثna cashar cindahum aliha laysuu bashar cindahum len cali isaga ayaa iskale adduunyada iyo aakhiraba iminka idaacadda eraa waxaa laga akriyaa cidduu doonuu jannada gelinayaa ciddu doonuu naarta gelinayaa cali bin abi talib marka labadaasi firqadood ayuu rasuulku radiyey oo sidee buu rasuulku u radiyey ishtada adab llahi bu i ifat ladab buu ilaahay usugay taasiyay radin ku tahay cala ljahmiya aladina yunkiruuna sifaat illah jahmiyada ilahay sifaatkiisa inkiraya waxaa kaloo rasuulku alayhi afdal salaatu watasliim uu tilmaamay waladina yatakiduna lqubura masaajid waman haulaa yaa arrintaasi suneeyo bilaabay haulaai shiica ayaa arrintaasi bilaabay oo waxa weeyaan suneeyey taasina iyaga radin ay ku tahay iyo ciddii ku daytayba athaaniyatu cashara ma buliya bihi sala allahu alayh wasalam rasuulka waxaa lagu imtixaamay oo ah min shiddati nazr in bixistii naftu ay ka baxaysay aada ay ugu adkayd oo rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu saxaabigu tilmaamay inuu marna wejiga mare iska saaraya markuu ku caburan inuu iska tuuraayo waa sakaraatulmawtka awgeed waa kii rasuulku sala allahu alayh wasalam tilmaamay ana lilmowti lilmawti sakaraat yani shidda waxaanu ilaahay subxaana watacaala rasuulka imtixaanaadka iyo xanuunadaasi u marinayay si darajadiisu ay kor u noqoto cinda allahi subxaana watacaala xanuunkaa intuu ku sabro ayaa wuxuu ka faaidaya rifcat daraja cinda allah athalitatu cashara ma ukrima bi waxa rasuulka lagu maamuusay oo min alkhulla inuu ilaahay khaliil ka dhigtay oo in allaha atakadanii khaliila kama itakada ibrahima khaliila walaa shaka ana hadii karaama cadiima oo nebi maxamed iyo nebi ibraahim mooyaane cid kale aanay gaadhin araabicatu cashara atasriixu caddaynta la caddeeyey biannahaa khulladu aclaa min almaxaba maxabada inay ka sarrayso oo darajaadka maxabada darajada ugu sarraysaa khulla la yidhaahdaa saasi awgeed nebi maxamed in la yidhaha xabiibullahi maaha ee waa in la dhaha waa khaliilullah oo xabiibullahi waa ahaa waana dhaafay darajadaas oo wuxuu gaadhay inuu ahaa khaliilullah khullada waxaa la yidhahdaana iyo maxabadu inay kala duwan yihiin waxaa u daliila rasuulku sala allahu caleyh wasalam wuxuu tilmaamay inuu jeclaa saxaabadiisa qaar ka mida oo ragga ayaad u jeceshahay markii la yidhaha abubakar buu tilmaamay dumarkan caaisha radi allahu canha man axabu nnaasi ilayka caaisha fa min arijaal abuha abubakrin haddana rasuulku waa ka yidhi khaliil idinka abrow ila allah an yakuna lii minkum khaliil marka khulada iyo maxabadu inay kala duwan yihiin abubakr xabiibu nabiy bu ahaa lakin khaliilhu muu ahayn khuladu waa darajo ka saraysa maxabada alkhamisatu cashar atasriixu caddaynta la caddeeyey biana sidiq abubakr sidiq afdal صaxaaba saxaabada ka u fadli badan inuu ahaa warasuulku waa ka yihi walaw kuntu mutakida min ummati khaliila اtakadtu aba bakrin khaliila haddaan umadayda khaliil ka samaysanayo mid aan jecel ahay darajaadka maxabada darajada u sarraysa abubakar buu noqon lahaa haddii cid abubakar ka fadli badani saxaabada ay ku jirto ila kaana axaqa bidalik rasuulku sala allahu alay wasalam waa sheegi lahaa afdaliyada abubakarna maahan miduu qaraabanimo ku hela waxay miduu ku helay iimaan iyo camal saalixa ayuu ku helay marka afdaliyada qofku uu ku helay iimaanka iyo camalka saalixa ayaa ka sarraysa alafdaliya binasab sa awgeed abubakrin kaana afdal min xamza wa min cabaas xamziya cabaas waxaan rasuulka adeeradii ruma ayay ahay oo afdaliyay ku heleen iimaanka iyo nasabka lakin abubakar baa afdal minhum ahaa marka afdaliyatu aliman walcamal الصaalix ayaa fawqa alafdaliya binnasaba shaki la-aan asaadisatu cashara alishaaratu tilmaanta uu rasuulku tilmaamay ila khilaafati inuu yahay ka saxaabada u mudan inuu noqdo khaliifada macnaa rasuulka dabadii ka ummadda hogaaminaya maamulaya marka sheekhu mu odhan atasriix ee wuxu yidhaha alishaara waana masale ahlu sunna ay isku khilaafeen oo ahlu sunnaha qaarkood waxay dhahaan habatat khilaafatu abi bakrin binnasr abubakr khilaafadiisu binas bay kusugnaato rasuulku waa waa tansiisiyo waa caddeeyey ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen me bilishaara wuu ishaaray rasuulku ishaaraat qawiya inuu yahay axaqu ummati muxamedin bilkhilaafa bacda rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam qawlka dambe ayaan moodaa inuu raajixiyo halkee ishaaradaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya law kuntu mutakidan min ummatii khaliila latakadtu ababakrin khaliila ummadda rasuulku abubakar buu ugu jeclaa waxaana uu leeyahy sheekh sulaymaan ala sheekh liana man kanat maxabatuhu lishaksin ashadda fahuwa axaqu nnaasi biniyaabati canh qofku qofka uu ugu jecel yahay ayaa u mudan inuu meeshiisii galo markuu isagu meesha uu ka baxo marka maadaama rasuulku sal lau alay slam waa hogaamiyaha ummadda ummaddiisana abubakar ugu jeclaa dee ka u mudan inuu halkii rasuulka galo xagga hogaaminta ummadda abubakar buu noqonaya ishaaraad kalena waa jiraan wuxuu leeyahy sheekh sulaymaan ah, al sheikh la siyama waqad qaala dalika fii maradi mawti khusuusan gaar ahaan markay taa raacday inuu rasuulku hadalkan yidhi markii uu il daraa xanuunkii aanu kaba kicinba waqad istakhlafahu cala salaati binnaas dadkana inuu tukiyo ayuu rasuulku amray wa kana fi saxaabati man huwa aqra min abi bakrin waxaa saxaabada ku jiray kuwa abubakar yana ka qur'aan akrin badnaa ka qur-aan akrin yaqaanay sida ubaya ibnu kacab iyo abu muusa alashcari raggii lamid ah maca dalika haddana rasuulku wuxu uhi muruu abaa bakrin falyusalli binnaas abubakar amra dadka ha tukiye sidaa awgeed baa saxaabadu taasi ay u daliishadeen inuu yahay ka dadka u mudan inuu noqdo khaliifa bacda rasuuli illah u iha radiyahu rasuulu llahi lidiinina afalaa nardaahu lidunyana rasuulku wuxuu raalli uga noqday inuu diinteedii nagu hogaamiyo oo imaamu noo noqdo miyaanaan raalli ka noqonahayn markaa inuu adduunyada iyadana uu hogaamiyo lianna addiin acdam wa aklaa wa akrab wa ashraf min addunya cidda markaa diin lagu aaminay ayaa adduunye lagu aamini karaa waqadiba lamaa sallaa cumar bihim markuu cumar dadka tukiye waa ka cadhooday bal markii caaisha ay kusoo celcelisa ay tidhi ya rasuula allahi ina abaa bakrin rajulu raqiiq ida qaama maqaamak lam yusmic innaas abu bakr waa nin qalbi jilicsan markuu halkii aada istaagi jirtay uu istaago yaanaa dadka ma maqashiin karo o codka ma gaadhsiin karo yani min shiddat albukaa rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi ina kuna la antuna sawaaxibu yusufa muruu aba bakrin falyusali binnaas iga daaya makriga bu yihi waxaa tiin qoladii abubakar shir yuusuf shirqooshay dumarow abubakar amra dadka ha tukiye cidaan isaga ayna tukin mayso waa ku adkaystay rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu ishaaraya marka inuu yahay axaqu nnaasi bilkhilaaf wa min alishaaraat alati jaءat fi saxiix الbuخari wa muslim ana imra'ata jaءat الnabiya salى الlahu alيه wasalam fasalat annabiya sala allahu alayh wasalam rasuulka ayaa arrin weydiisay markaasaa rasuulku uhi sanadka soo socda i kaal faqaalat ida ji'tu falam ajidka haddaan imaado aanan ku helin ka war bimacnaa dhimato faqaala i'ti aba bakrin abubakr utag buri rasuulku sala allahu alay wasalam markaa rasuulku markuu dhinto cidda meeshiisii gelaysay hawlihii rasuulka lagala xidhiiri jiray lagala xidhiiraya inuu abubakr yahay ayuu rasuulku tilmaamay wakadalika rasuulku wuxuu ku arkay riyo kama fi saxiix lbukhaari wa muslim huwa yanzicu min bi'rin isagoo waadaan ceel ka soo saaraya uma acطa aba bakrin fanazaca markii abubakar nac markuu waadaantii rasuulku soo saaray qofkii uu naftiisa ku xigsiiyey uu u dhiibay wuxuu noqday abubakr kadibna waxaa ku xigay cumar wa qaala suduu kula khawkatin fi lmasjid ila khawkata abi bakrin albaab yaroo kasta saxaabadii waxa ay samaysteen maanaa albaaba yar yaroo ku beegan guryahooda si ay masaajidka uga baxaan una soo galaan markaa rasuulku wuxuu ihi albaabada yaryar oo dhan hala xidho mooyaane marka kullaadi waa ishaaraat fi hada raddun calaa man cala shiica alrawaafid aladiina yukafiruuna aba bakri kuwaasoo gaalaysinaya abu bakr xataa kuwooda imika jooga waxay leeyihiin ya rajul ila abi cabdillahi faqaal ya aba cabdillahi ma xukmu abi bakrin wa cumar abubakr iyo cumar xukumkooda waa maxay faqala kafiran kafiran kafiran hada musajal yani kutubtoodana way ku qoran tahay ashiradoodana way ku duubanta haddaad doonto waad maqli kartaa waxaanu ihi nicmat llahi aljazairi nin la idhaahdo aimadooda kamidi wuxuu yidhi qolada nacam khaliifada rasuulkoodu uu ahaa abubakr kuwa isku ilaah ma nihin isku nebina ma nihin kuwa khaliifada rasuulkoodu ahaa abubakr isku ilaahna ma nihin isku nebina ma nihin waqad sadaq run buu sheegay khaliifatu nabiyina waa abubakr walaysa ilahuna wa ilahu shiicati waxida fahum yacbuduna lqubur yacbuduna ayr ونحن wanaxnu nacbud allaha subxana watacala waxda walaysa nabiyuna sala allahu alayh wasalam nabiyun waxida iyagu waxa markaa ambiye ay ka dhigteen aimada waxa weeyaan itnaa casharkaa ee ay aaminsan yihin inay macsuumin yihiin wanaxnu nabiyuna maxamed aleyh afdal salaati watasliim baabun maa jaa waxaa ku soo arooray ana alguluwa xadgudubka lagu sameeyo fii qubuuri saalixiin saalixiinta qubuurtoodu yusayiruhaa inuu ka dhigayo marka dambe awtaanan kuwa macbuudaad ah oo tucbadu la caabudo min duuni illahi ilahay sukadii wuxuu leeyahy sulaymaan ala sheikh mualifku raximah llahu tacaala baabkan wuxuu uga jeedaa dhowr arrimood arrinta koowaad ataxdiir min alguluwi fii qubuuri saalixiin inuu ka digo in xadgudub lagu sameeyo darajadooda la dhaafiyo dadka saalixiinta qubuurtooda arrinta labaad ana alguluwa fiiha yaulu ilaa cibaadati haddii ghuluwi lagu sameeyo ammaantooda ama weynayntooda ama maxabadooda haddii ghuluw iyo xadgudub lagu sameeyo inay ku dambaynayso in la caabudo annaha idaa cubidat sumiyat awthan qubuurta saalixiinta haddii la caabudo magaceebay yeelanaysaa wasan baa la odhanaya wasan wasanku waa kul ma yucbad min duni illah walaw kanat qubur aalixiin walaw saalixiiniba ku jiraani arrinta afraad tanbih cala alcila fi lmanci min albina caleyha itikhadiha masaajid wuxuu inagu baraarujinayaa sababta loo diiday in xabaalaha la dhiso masaajida laga samaysto inay tahay in haddii xabaalaha la dhiso oo masaajida laga dhigto ay ku dambaynayso marka dambe in la caabudo sidii ay sameeyeen qawmu nuux cabdullahi bn cabaas radi allahu canhu uu sheegay qala raximah llahu tacaala rawaa maliku malik wuxuu wariyey fi lmuwa kitaabkiisa muwa la dhaha wuxuu ku wariyey ana rasuula llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay qaala inuu yihi allahuma ilahu laa tajcal haka dhigin qabrii qabrigayga wasanan sanam yucbadu la caabudo ishtada waa daraaday kadab ullahi cadhada ilaahay waxay ku daraatay calaa qowmin qowm itakaduu ka dhigtay qubuura ambiyaaihim ambiyadoodu meelihii ay ku aasnaayeen masaajida meel ay ilaahay ku caabudaan ka dhigtay xadiidku waa xadiid waxa weeyaan saxiixa marka rasuulka caleyhi afdal salaati watasliim ilaahay ducadiisaasi waa aqbalay oo dad fara badan oo qabrigiisa watan ka dhigan lahaa waa gaari waayeen maanta waa ka xidhan yahay oo waa laga ilaaliyey laakin yacbuduunahu can bucdin iyagoo ka fog ayay cibaadaadka ilaahay xaqa u lahaa qaar kamida ah ay u leexiyaan waa kale ibn lqayim raximah llah faajaaba rab caalamiina ducaaahu wa axaatahu bihalaaثat ljudraani marka dad cibaadaadka ilahay xaq u lahaa xagga rasuulka u leexiye waa jiraan lakin cibaadaathm takunu can bucdin oo waa awoodi kari waayaan qabrigii rasuulka inay ku dawaafaan iyo inay isku masaxaan laa yastaiicuun ilahay baa subxaana watacala ka ilaaliyey wuxuu leeyahy asheikh alfawzan kitaabkiisa icaanat lmustafiid wadalla hada ana hadihi aladrixa almabniya cala alqubuur taasi waxayna tusinaysaa dhismayaashan xabaalaha laga dul sameeyey ama masaajid ha noqoto ama qubad ha noqoto ama taabuud ha noqoto alatii yutaafu biha alaan taasoo lagu dawaafo imika wayundaru laha oo loo nadro wayudbaxu laha oo wax loo qalo wayustagaatu biha oo gurmad la weydiisto markay dhibaatooyinku taagan yihiin awthaanun inay asnaam tahay bay taasina tusinaysa haddii qabriga rasuulka la caabudi lahaa muxuu magiciisu noqon lahaa wathan allahuma la tajcal qabrii wasanan yucbad qubuurta kuwa kalena dee waa uga sii mudan tahay mar haddii la caabudo iyaduna awsaan ay tahay laa farqa baynaha wa bayna lata walcuzza wamanata halitat lukra qubuurta ilaahay xuquuqdiisii loo leexiyey iyo asnaamta la odhan jiray laata iyo cuza iyo manaata wax farqi farqiga udhexeeya ma jiro waa isku mid waayo kan waa makhluuq weliba asalkiisu dad saalixiina bay ahayn asnaamtaa lafteeda dad saalixiina u ahayn qubuurtana dhismayaasha laga dul sameeyey dad saalixiina ayay magacuyaal u yihiin marka waa isku mid wa in samawha masaajid sanab bayaanay ubixin masaajida ku magacaaban aw samaha maqaamaat lisaalixiin fatasmiyatu laa tugayiru lmacna shayga haddii magac laga bedelo oo magac kale loo bixiyo macnaha iyo xukunka taasi waxba kama bedesho fa hiya awsaanun kamaa samaaha rasuul waxaa qubur maanta la caabudaya waa awsaan saa rasuulku uu ku magacaabay allahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbad xadiidku wuxuu ka digayaa in guluw iyo xadgudub lagu sameeyo qubuurta saalixiinta iyo guluwigii xadgudubka lagu sameeyaa inuu yahay waddada loo maro shirkiga iyo in qubuurtaa la caabudo ilahay sukadi xabaalaha maanta dhisan ee maqaamaadka laga dul sameeyey ee la rinjiyeeyey la nuuradeeyey iyadoo amarkii rasuulka la khilaafay waxay sabab u noqotay in cibaadad ilaahay xaqu lahaa loo leexiyo hadday xabaalaha kale lamid ahaan lahaayeen sidii rasuulku yihi dadka haloo aaso u aasan cidina kumay fitnoobadeen laakiin in lagu fitnoobo maxaa keenay xabaalaha qaarkood waa dhismayaashan ka dul sabaysa ee qubadaha laga dul dhisiyo masaajidda ee la nuuradaynayo ee la goglaayo ee tiibkii uduga la marinayo ee la dul fadhiyo taasaa sababu noqotay in xuquuqdii ilaahay uu lahaa loo leexiyo haddii xabaalaha kale lagala mid dhigi lahaa sida rasuulku amarka uu ku bixiyey cidina kumay fitnowdeen in xabaalaha masaajid laga samaystaa inay uluw ka mid tahay an xadiidka ka qaadana wafihi ibaat sifat اgadb lilah ilahay inuu sifada gadabka la ku sifaysanyay waxyaabaha uu ka cadhoodana ay kamid tahay in xabaalaha cibaadada lala doonto ayaa xadiidka aynu ka qaadanayna walibni jariirin waxa usugan oo bisanadihi uu ku wariyey waa maxamed ibnu jariir ibnu yaziid iabari waa imaamka mashhuurka ee kitaabka tafsiirka leh wakadalika kitaabka taariikhda taarikh lumam wlmuluk wakadalika waxa weyaan kana min almuxaditiin raximah llah an sufyaan wuxuu ka wariyey can mansuur can mujaahid mujaahid waa ardaygii ibnu cabaas afara'aytum lata wlcuza isagoo fasiraaya qaala wuxuu ihi mujaahid kaana wuxuu ahaa laate yalutu lahum mid waxa weeyaan u diyaariya oo u qoosha asawiqa sharaabka sawiqa la yidhaahdo oo shaciir heed inta la dubay la shiiday kadibna lagu daray malab iyo wax lamida ah ama caano oo sharaab ahaan loo isticmaalo ayuu ahaa sawiiq famaata dabeetana wuu dhintay ninkaas xujaajta ayuu sawiiq u samayn jiray dabeetana wuu dhintay fa facakafu calaa qabri markuu dhintayba waxay yidhahdeen war ninku nin aada u qiimo badan buu ahaa nimaan la quri karin buu ahaayo qabrigiisi bay dul fadhiisteen waanaynu tilmaanay camr ibnu luxaya ninkii la odhan jiro kamid ahaa dadkii shirkiga jideeyey inuu ku yidhi maa maata walaakinahu dakala fii hadii sakra war muu dhimana dhagaxan u galay saa maantaba dadka cawaamta qaarkood ay ku haruursadaan ay ku idhaahdaan awliyadu ma dhimatee way dhuumataa matanaasukul arwaax baad aaminsanta weligaad sheegayso soodigii yidhi war sheekh baa dhintay dadka ku lahaa markii la aasiyey soodigii maydhay soodigii kafnay soodigii xabaasha ku riday ma isagoo nool baad haddaa aastay waxay awliyadu ma dhimato lo adigu aasae ma isagoo nool baad aasto xabaal nololadin baad samaysay miya waida almaw'uudatu su'ilat ayaa ku sugaysa miya yaani waxa weeyaan waa caqli daro qofku qofku isagu ahaa si xabaasha qoday inuu yidhaahdo ma dhimatay way dhuumatay ma meel kalu ku dhuuntu waayo weligu oan xabaal ahayn xabaashaad aragteen habaaskeeda iyo boorkeeda iyo iyo waxa weeyaan dhibkeeda awliyaduma nebi maxamed bay ka fadli badanta nebi maxamed buu ilaahay ku yidhi inaka mayitun wa inahu mayituun adigu waad dhimanaysaa iyaguna way dhimanayaan oo dhintay ila nebi maxamed isagoo nool saxaabadu may aasine isagoo mayd oo dhintay bay aaseene marka haadii waa khuraafaat iyo khusacbalaat laga dhaxlay ahlu shirkiga iyo ahlu khuraafa marka sanamka laata la yidhaahda asalkiisu haluu ka yimi baleeg nin saalixa buu ahaa oo wanaagsanaa oo markuu dhintay waxa weeyaan halkii uu ku dhintay la fadhiistay iyadoo laga barakaysanayo oo dhisme laga sameeyey oo lagu dawaafay oo xoolo la keeno lagu qalay halkaasi ayaa shirkigaasi sanamka in la caabudo ay ka bilaabay waa lamid markaa xabaalahan sheekh ebel in lahaa baa dhintay qabrigiisii baa laga dul dhisay waxa weyaan qubad ama masaajid xoolaa la keenaa loo qalaa iyadoo isaga laga baqan oo laisleya haddaad uqali weydaa waxbuu idin yeeli waa tan lagu dawaafayo waa tan la barayayo gurmadka iyo gargaarka la weydiisanayo fama alfarqu bayna alamrayn bal hadba caqli baad leedahay farqiga udhexeeya waa maxay labada arrimood wax farqigo haba yaraatee udhexeeya ma jiro sida kuwaasi ay mushrikiin arrintaa ugu noqdeen ayaa kuwa maanta sidan samaynayaana mushrikiin iyaguna ayi wain salluu wasaam ha tukadaan ha soomaan kuwaasiba waa tukan jireen waana soomi jireen haddii la yidhahdo maxaad waxaa u samaynaysaan ma odhan jireen wayna abuureen ama wayna arzaaqaan ama iyaga ayaana le waxay odhan jireenun waxaanu doonaya inay noo shafeeco qaadaan oo ilaahay ay noo dhaweeyaan intii ayuunbay kuwa maanta joogaana ay leeyihiin wakada qaala sidaasuu yihi abuljawza can ibni cabaas isagoo ka warinaya ibnu cabaas wuxuu yidhi kaana yarutu sawiiqa sawiiqa ayuu u diyaarin jiray lilxaaj dadka xujaajta dabeetana markaasaa qabrigiisii la dul fadhiisto lagu fitnoobay wa can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi lacana rasuulu llahi sal allahu alay wasalam rasuulku waa nacdalay zaa'iraati lqubuur xabaalaha dumarka booqda iyo walmutakidiina calayha kuwa ka samaysta ama walmutakidiina calayha kuwa xabaalaha dushooda ka yeesha almasaajida masaajido iyo wasuraj iftiimiyo xabaalaha shida rawaahu ahlu sunan marka xadiidka may warin ahlu sunan bal waxaa wariyay abu dawud ayaalis iyo imaamu axmed iyo ibn abi shayba wagayruhu ayaa wariyey lafdiga markaa ansaxayna waa zawaaraat alqubuur zawaaraat alqubuur dumarka farabadiya ziyaarada xabaalaha booqashada xabaalaha marka xabaalaha in la booqdaa sharcigeena iyo diinteenay kamid tahy lakin sidee baa loo booqanaya xabaalaha booqashadooda inay saddex qaybood uqaybsatay culimadu tilmaameen booqasho shirkiya oo lagu gaaloobayo iyo booqasho bidca iyo booqasho sunno ah booqashada markaa shirkiga ahi waa haddii xabaalaha la tago iyadoo nafci iyo waxtar laga raadinayo dadka xabaalaha ku jira amaba se dhibaato inay celiyaan laga doonayo oo cibaadaadki ilaahay xaqa u lahaa sida dawaafkii iyo nadarkii iyo iyo baryadii iyo gawrici iyaga loo leexiyey hadihi waa ziyaaratu shirkiya waana ta dad fara badani maanta ay sameeyaan ta bidcigaayna waa in xabaalaha la tago cibaadada lala tago iyadoo la aaminsanyay cibaadada xabaalaha agtooda lagu sameeya inay ka fadli badan taho ka wanaagsan tahay cibaadada meelaha kale lagu sameeyo ta sunahayna waa in xabaalaha loo booqdo si dadka dhintay ku jira loogu duceeyo iyaga iyagu waxba ma qaban karaan naftoodana waxba aanay uqaban karin camalkooda waa go-an qofkuna uu ugu soo xusuusto aakhiro iyadoo safar aan loo gelahayn oo safar in loo galaa ma banaana laa tushadu rixaal ila ilaa halaaati masaajida buri rasuulku sala allahu alay wasalam xabaasha kuugu dhow unbaad soo booqanaysa haddaad doonayso qaar kaa fogna inaad u ducaysana ducadu waa gaadhaysa iyagoo kaa foga u ducee in waxa weeyaan xabaalaha <clears throat> qasdigaasi loo tago oo la yskana ilaaliyo wuxuu rasuulku diiday in xabaalaha lagu dul sameeyo ama ha noqoto in lagu dul fadhiisto ama in kaba lala dhex maro ama in salaadii loola jeesto ama in waxa weeyaan xabaalaha agtooda hadal munkar oo xun laga yidhaahdo ziyaaradaadu haddii ay sidaa noqoto ziyaara suniya bay noqonaysaa dumarka markaa waa laysku khilaafay ma booqan karaan xabaalaha xataa ziyaarada sharciga sida raajixayna waxay tahay inay booqan karaan adiladeedana waxaad uga noqon doontaa kitaabka axkaam ljanais lilcalaamati albani inay farabadiyaan un baan loo ogolayn waayo waa qalbi jilicsanaya inay ku fitnoobaan baa looga baqanaya marka ay xabaalaad tegayaanna aadaabtii dumarka looga baahnaa markay baxayaan waa in laga helo waa inay asturan yihiin waa inay sidaasoo kale waxa weyaan ka dheeraadaan udugga waxa la yidhaahdo oo cadar iyo bukuurtoona iyadoon marsanayn waa inay tagto waana waa inay u booqato xabaalaha sidaa rasuulku u booqday sala allahu calayh wasalam waayo fiihi masaail baabka masaail baa ku jirta alula tafsir lawthan marka xabaalaha in la iftiimiyo la shidaano ma banaana in la dhiso iyo in waxa weeyaan la nuuradeeyo iyo in iftiin laga shido iyo in masaajid laga dul dhiso iyo in cibaadadii lala soo doonto kula hada laa yajuuz rasuulkaa nahiye axaadiisa cad bu ku nahiyey rasuulka sababta loo diiday maxay tahay haddii xawaal xawaalaha kamida ah la iftiimiyo la shido ama la dhiso ama la nuuradeeyo waa lagu fitnoobaya oo dadku waxay isweydiinayaan gaar ahaan dadka aan aqoonta lahayni xabaashani xabaala kale maxay kaga duwanta a weli baa ku jira deetana in lagu fitnoobo ayaa dhacaysa oo cibaadadii lala soo doonto oo lagu dawaafo oo iyada waxa weeyaan la baryo sidaa maantaba arrinku yi qabriga halkaa uu barkhadle ku yaalla ee laynagu yidhi sheekh yuusuf kawniin nin la odhan jiray baa ku aasan ilo inagu maynaan soo gaadhine dadkan ku dawaafaya ee wuxu gowracaya ee baryaaya maxay ku ogaadeen dadkan dambe mabay ogaadeen ba waxa laala wuxuu yihi cid ku aasantoona laakiin dhismaha la dhisiyo nuuradaynta la nuuradeeyaa sabab u noqotay dadku inay ku fitnoobaan oo cid waliba ay tidhaahdo meesha meel qabri allaala ah qabrigii dhisan ha waa qabri weli bal dadkeena iminka weydii war qubuurta dhisani maxay u dhisanta waxay ku dee awliya ku aasan taasi ayuu rasuulku ka digaayay sala allahu alayh wasalam ilaahay baana og dadka ku aasani si ay yihiin xaalkooda ilahay baa ka warhaya waayo weli waxaa lagu noqdaa iimaan iyo camal saalixa qofka haddaynu camal saalixa ku aragnay iimaanka qalbigiisa ku jira inagu war kama hayno qofna welinimo inagu ugama markhaati kici karno waayo iimaanka ayaynaan ka warhaynin qalbigiisa ku jira xabaalo iska cawlo cawlan oo cidina aanay ka warhaynin cidina aanay soo booqan ayaa laga yaabaa awliyadii ilahay inay ka buuxaan oo cidina aanay ogeyn fiihi masaail alula tafsir lawsaan tafsir lawsaan baa laga qaadanaya awsan waa jamcu wathan kulu maa cubida min duni ilah wax kastoo cibaadada ilahay xaq u lahaa loo leexiyo wathan baa la odhanaya ama dhagax ha noqdo ama geed ha noqdo ama qabri ha noqdo ama xataa mabda'aba ha noqdo iyo fikrad ahaniyatu tafsir cibaada cibaadada tafsiirkeeda waa tadallul walkhuduuc lilmacbuud haddii cid laysu duleeyo oo loo khuduuco iyadoo laga baqanayo wax laga rajaynayo la jecel yahay oo la weyneynayo waa cibaado ahaalidatu anahu sala allahu alay wasalam rasuulku lam yastacid kama magan gelin ilaahay ilaa mima shay mooyaane yukhaafu wuquucu inuu dhaco laga baqaye allahuma laa tajcal qabrii wasana maarin arrin inay dhacdaaba aanay suurtagal ahayn buu rasuulku ilaahay uu ka magan gelaya abadan bal arrintaasi inay suurtagal tahay oo ummadda ay ka dhici doonto inay xabaalaha qaarkood awtaan ay ka dhigtaan ayaa rasuulku sala allahu alay wasalam uu sii ogaa hadda waktigii rasuulka may jirin xabaalo lagu fitnoobay iyo xabaalo la caabudatoona haddana axaadiista rasuulka masaladaas siday ugu badantay waad aragtay leannu rasuulka waxyi baa ku socday oo ummadiisu xabaalo inay ku fitnoobi doonto ayaa loo sheegay saa awgeed buu farabadiyey digista uu ka digaayo waxaanaynu ugu celcelinaynaa oo darsi kastoo duruusteena kamida ay ah ugu jirtaa leanna waxa weeyaan waa shirkiga maanta caalamka ka jira ka u weyn dadku xabaalaha ayay ku fitnaysan yihin maanta alraabicatu qarnuu xidhiidhinta uu la xidhiidhay rasuulku bi hada arrinka itikhaada qubuur alambiyaai masaajid masaajidda in masaajid laga dhigto qubuurta ambiyada rasuulku markuu yihi allahuma la tajcal qabrii wasana yucbad muxuu ku xigsiiyey ishtada adab llahi calaa man ilahay cadhadiisu waxa ay ku daraatay cala aladiina yatakiduuna aw calaa qowmin itakaduu qubuura ambiyaahi masaajid marka labada masale muxuu uxidhiidiyey rasuulku ilaahw qabrigayga ha ka dhigi wasan la caabudo ilahay cadhadiisu waxay ku daraatay kuwa qubuurta ambiyada masaajida ka dhigtay wuxuu rasuulku ishaaraya ah, qubuurta ambiyada oo masaajida laga dhigtaa inay sabab u tahay waddadii loo marayana ay tahay in qubuurta ambiyadu ay noqoto awsaan la caabudo ilahay subxana wa tacala sukay alkhamisatu dikru shidat lgadab cadhadii daraanteeda sheegista rasuulku uu sheegay min allah xagga ilahay xagga ilaahay ka ahaatay oo ilaahay sifat lqadab inuu ku sifaystayay baa laga qaadanaya iyo ficilkaa in qubuur lambiyai wasaalixiin masaajida laga dhigtoo la dhisaa inay tahay ficil xun oo ilahay uu ka cadhoodo asaadisatu wahiya min ahamiha masaaisha ugu muhiimsan bay kamid tahay waa macrifatu sifati cibaadati laat laata cibaadada la caabuday sifadeedii waxay ku bilaabantay in la garto alatii laatadaasoo hiya min akbar lawsaan awsaanta la yaqaano kuwa u waaweyn kamid a halkay cibaadadiisu ay ka bilaabantay nin saalixa oo dhintay oo halkii waxa weeyaan uu ku dhintay la fadhiistay oo dhisme laga sameeyey oo lagu dawaafay oo la aaminay inuu waxtar uu geysan karo waxyeelana uu difaaci karo asaabicatu macrifatu garashada la garto anahu qabru rajulin saalix laataan lagu sheegayo sanamkaahiba nin saalixa qabrigii inuu ahaa marka hore athaaminatu anahu ismu saaxib lqabr laata qabrigaa ninkii ku aasnaa magaciisa weyi wadikru macna tasmiya iyo magaca sababta loogu bixiyey sheegisteeda sababta loogu bixiy waa maay leannahu kana yalutu sawiq lixujaaj ataasicatu lacnuhu nacdashu nacdale rasuulku dawaaraat lqubuur dumarka farabadiya booqashada xabaalaha alcaashiratu lacnuhu nacdasha uu nacdalay man asrajaha ka xabaalaha qaarkood iftiimiya oo generator ushida ama tiliig ka dulshida ama dabba waxaa taasi ay kamid tahay alguluw fi qubuuri saalixiin xadgudub lagu sameeyo qubuurta saalixiinta waxaanay sabab unoqonaysaa in marka dambe lagu fitnoobo waxa weeyaan la caabudo baabu ma jaa wixii ku soo arooray buu baabay fi ximaayati mustafa sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay uu doortay ilaalinta uu ilaaliye jinaaba tawxiid tawxiidka iyo wasadihi awditaanka uu awday kula ariiqin wado kasta oo yuusilu ila shirki dadka shirki gaadhsiin karta haddii ay maraan marka rasuulku alayh afdal salaatu watasliim waxa uu ilaaliyey jinaab tawxiid maanaa tawxiidka laftiisa baab kalena waxaa ku iman doonta xima tawxiid inuu ilaaliyey oo jinaab tawxiid jinaaba shay waa shayga laftiisa ximaahuna waa seerihiisa o dhan aagiisa o dhan in la ilaaliyo marka rasuulku sala allahu alayi wasalam tawxiidka un ma ilaalin oo gaarkamuu hayne bal rasuulku seerihiisoo dhan buu ilaaliyey wax allaale wixii tawxiidka dhaawacaya ama nuqsaaminaya walo wax tawxiidka burinayaba yaanu noqon ayuu ka digay rasuulka wax kasta oo yaanu shirkiba noqone sabab u noqon kara shirkiga ayuu nebi maxamed sala allahu alay wasalam uu ka digay nebi maxamed sala allahu alay wasalam kuma gaabsan un tawxiidka inuu ilaaliyo oo mu ahan mid tawxiidkun gaadh ka hayay laakiin albaabadii waddooyinkii shirkiga loo marayo furan iska daayey bal albaabadii shirkiga loo maraayey looga gelayey iyo waddooyinkii loo marayena wuu xidhay rasuulku alayhi afdal salaati watasliim leannahu hadday waddooyinkaasi iska furnaadaan oo la maro halka qofka ay kula dhamaanayaan ay gaadhsiinayaan de waa waa shirki wey marka muxuu uga cabiray almustafa baabu ma jaa fi ximaayati lmustafa muxuu odhan waaya fi ximaayati muxamedin sala allahu alah wasalam ama fi ximaayati rasuuli illah wuxuu mustafa uga cabiray leanna waxa weeyaan aayadda ayay sidaasi kusoo aroortay allahu yastafii min almalaaikati rusula wa min annaas ilahay malaaigta iyo dadkaba rusul buu ka doortay marka nebi maxamed wuxuu kamid yahay dadka uu dadka ka dhex doortay ee rasuul uu ka dhigtay rasuulkuna wuxuu tilmaamay ana allaha istafaahu min bani cabdilmualib reer banu cabdilmualib ilahay inuu ka dhex doortay wa qawlu llahi tacaala buu u baab yahay wuu uhi ilaahay laqad jaakum waxaa idin yimi rasuulu rasuul min anfusikum idinka idin kamida oo carab ka mid a ama dee basharkaba kamida qiraa'o kalena waa la akriyo min anfasikum bifatxi waxa weeyaan alfaa kuwii idinku qaalisanaa ee idinka dhaqaaqayay xagga nasab ahaan iyo xagga waxa weeyaan sharaf ahaanba ashrafukum nasaban afdalukum khuluqan aktarukum daacatan ki idinku sharaf badnaa xagga nasabka idinku akhlaaq wanaagsana idinku waxa weeyaan taaco badnaa casiizun calayhi rasuulkaas oo ay dhibayso oo ay ku adag tahay maa canidtum ee canatukum waxaa idinka dhib idinku ah fi dunya waalaakhira waa mid idin tudhay oo idin naxariisanayo o wax allaale wixii idinka idin dhibaaya adduun iyo aakhiraba idinka tudhaaya xariisun calaykum ay calaa hidaayatikum rasuulkaasoo ku dadaalayay inaad hanuuntaan oo waddada xaqa aada martaan ilaa ay gaadhe herarka qaarkood inuu cii eh, mararka qaarkood inuu cidhiidhi galay dadaalka uu ku bixiyay ummaddiisu inay wada hanuunta iyo murugadu ka murugoonaayey in dadka qaarkood ay kufri iyo gaalnimo ku dhintaan ilaa ilaahay uu ku yihi taaha maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqa qur-aanka kugumaanaan soo dejin si aad ugu dhib mudato si aad uga warwarsan aad uga murugaysan tahay dadka aan rumayn waxaanu kuugu soo dejinun dadka inaad u sheegto adigu aada ugu digto ciddii markaa hanuunaysana ilahay baa subxaana watacaala og oo ciddii ilahay hanuun uu doonay ayaa hanuunaysa xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun kaasoo ah mid u turis badan oo raxiimun u naxariis badan bilmu'miniina dadka mu'miniinta marka aayadda waxaad isweydiin kartaa sidee bay aayaddu inoo tusinaysaa inuu rasuulku sala allahu alay wasalam ummadda tawxiidka wuu ilaaliyey shirkiga waxaa la idhahana uu uga digay bal wadooyinkii shirkiga dadka gaadhsiin lahaa uu awday aadda waxay naga tusinaysaa siduu leeyahy sheekh sulaymaan ala sheekh raximahullah waxaa lagu sheegay aayaddan afar sifo oo rasuulku sala allahu alayh wasalam uu lahaa sifada koowaad waa maxay inuu rasuulku caleyhi afdal salaati watasliim uu ahaa yana casiizun calayhi maa canidtum wax allaale iyo wixii ummaddiisa dhibaya mid isagana ay dhibayaan inuu ahaa xariis calaa hidaayati ummati mid ku dadaalaya ummadiisu inay hanuunto inuu ahaa rasuulku sala allahu alayh wasalam ra'uuf raxima bilmuuminiin mid u tura inuu ahaa u dabacsan una naxariista dadka muuminiinta marka sifaadka noocaasiya maxaa ka dhalanaya rasuulka sifaadkaa lahaa ma u malaynaysaa ummadda inaanu u ilaalin tawxiidka ah waxa u qiimo badan ee ummaddu ay haysato inaanu ummadda uga digin waxa u dhib badan ee ummaddu ay ku dhici karto ah shirkiga macnaa sifaatka rasuulku uu ku sifaysana waxay keensanayaan an yakuuna nabiyu sal ly wasalam xaamiyan lixima tawxiid wasaadan lituruq shirki inuu ahaa mid ilaaliyo seeraha tawxiidka iyo tawxiidka laftiisaba islamarkaana awdo wadooyinka shirkiga oo dhan wuxu yihi sheekh sulayman al sheikh hadi aayau ma wama fiha min awsaafihi lkarima wamaxasinihi اljamna alati taktadi an yansaxa liummatihi maanaa sifaadka rasuulka lagu sifeeyey wanaagyadaasi maxay keensanayaan inuu ummadiisa wanaaggeeda u ka taliyo wayubaliغ albalaaq almubiin oo xaqa si cad uu gaadhsiiyo wayasuda طurq almuusila ila shirki oo uu awdo sifaatkaasi waxay keensanayaan inuu awdo wadooyinka shirkiga umada gaadhsiinay o dhan wayaxmi jinaab tawxiid tawxiidka uu ilaaliya gaayat alximaaya wayubaaliga ashadd almubaalaga fi dalik lianla taqaca alummatu fi shirk marka sifaadka rasuulka uu lahaa ayay ka dhalanaysaa inuu ahaa mid tawxiidka ilaalinaayay wadooyinka shirkigana awdaayay oo xidhaayay ilaahay subxaana watacaala aayaddan waxa uu ku gebagabeeyey fii aakhiri hadihi alaaya ilaahay subxaana watacaala uu yidhi fa in tawallow rasuulku sifaadkaasuu lahaa keensanaya dadka xaq oo dhan inuu caddeeyo xumaan oo dhanna inuu uga digo albaabadeeda uu ka xidho fa in tawallow hadday jeestaan oo rasuulka sifaadkaa leh ay raaci waayaan oo taladiisa iyo nasteexadiisa ay aqbali waayaan faqul waxaad tidhaa xasbiya allah ilaahay baan tala saaranayaa igu filan laa ilaaha ilaa huwa mid xaq lagu caabudaa ma jira isaga mooyaane calayhi tawakaltu ilahay baan tala saartay wahuwa rab alcarshi alcadiim ilahay isaga ayaa ah carshiga weyn rabbigii isaga ayaa ah marka hadda waxaynu ka qaadanaynaa awalan rasuulku inuu ahaa bashar sida bani aadamkan ilaahay u abuuray oo sida bani aadamkan ay u dhashay min anfusikum buri ilahay idinka idinka mid mida sidiinoo kale dee ilahay u abuuray malaaigna ma ahayn nuurna lagama samayn hadi akadib aaba iyo hooye ayaa iska dhalay cabdullahi bn cabdilmualib iyo amira bintu wahab ayaa dhalay rasuulka sala la alay aslam qul inama ana basharun milukum soo ka ilahay qur-aan ku yihi waxaan ahay bashar idinka oo kale ah sidiinoo kale u dhashay sidiinoo kale u seexdo sidiinoo kale wax u cuna maxaan laakin idin dheerahay yuuxa ilaya anamaa ilaahukum ilahu waxid rasuulnimada waa lai waxyooday ilaahay oo qura subxaana watacala inuu cibaado mutaystay waxaa kaloo aayaddu ay caddaynaysaa inuu ilaahay rasuulkiisa sala allahu alay wasalam uu ammaanay sifaadka un wanaagsan buu ku ammaanay rasuulkana sala allahu alay wasalam in la ammaana waa sharci waad ammaani kartaa rasuulka waxaad ku ammaantana waxaa u weyn inaad tidhaha cabdullahi warasuul addoonkii ilahay rasuulkii ilaahay ahaa haddaad si kasta u ammaanto heer halkaa ma dhaafin karti waxaa la diidan yahay waa ammaanta xadgudubka iyo huluwiga uu ku jiro waa maanta xadgudubka iyo uluwiga uu ku jiro oo rasuulka sifaadkii uu lahaa la dhaafinayo sifaadkii ilaahay la siinayo haddaad rasuulka ku ammaanta inuu keybka ogaa kawar waxa maqan ama aad ku ammaanta adduunye aakhiraba inuu isagu uu leeyahy oo jannadiiyo naarta isagu uu qaybiyo cidduu doona uu geeyo inuu isagu dembiyada dhaafo haddaad ku ammaanta war sida ku qoran qasaa'idkan iyo mashaa'idan ay tiriyeen ragga mutaakhiriinta ah waxa weeyaan loo yaqaano qasaa'id ama nashaa'id almawaalid loo yaqaano ghuluwi ayaa ka buuxa waxaa kaloo ayadda aynu ka qaadanaynaa qofka daaciga waa inuu xil iska saar uu ku dadaalo dadku ilahay inay keliyeeyaan oo ay hagaagaan xariisun calaykum sifada nebi maxamed ayaa sidaasi ahayd waxaa kaloo aynu ka qaadanaynaa qofka daaciga ah inaanu isku hadlayn cilmigiisa iyo fasaaxadiisa iyo dadaalkiisa ee intaa dadka uu baaqaya ilahay uu tala saarto faqul xasbiya allah ilaahay baa igu filan leh calayhi tawakaltu oo ilaahay subxana watacaala tala saaro waxaa laga qaadanayaa makhluuqaadka qaarkood in lagu sifayn karo bilcadam wa huwa rab lcarshi alcadiim oo carshigaa lagu sifeeya halkan inuu yahay caiim cadamat llah iyo cadamat lmakhluuqna isku mid maaha waxaa laga qaadanaya dadku hadday ka jeestaan iimaanka iyo tawxiidka iyo xaqa qofka daacigi isagu waa inaanu quusan bal yamdi fii sabiili walaa yatruku dacwata xaqa haddii laga aqbali waayo haquusanin waddadaad haysid hay haka tegin dacwadaada fain tawallow faqul xasbiya allah hadday ku aqbali waayaan kaa jeestaan ilahay baa igu filan dhe oo idinku meel ii buuxin maysaan calayhi tawakaltu wahuwa rabb lcarshi lcadiim nacam can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam rasuulka ilah waxuu yihi laa tajcaluu ha ka dhigina buyuutakum guryihiina qubuuran xabaala ha ka dhigina walaa tajcaluu ha ka dhiganina qabrii qabrigayga ciidan mid aad ku soo noqnoqotaan oo sanadkii oo mar aad timaadaan ama lixdii biloodba mar wasalluu calaya igu saliya sala allahu alayhi wasalam fa ina salaatakum salligiinu salaadaad igu saliyaan tabluqini waa isoo gaadhaysaa xaysu kuntum meel kastoo aad joogtaan oo hays odhanin ilaa rasuulka aad ula soo dhawaato aada qabrigiisa la dul timaado salligii aad ku salliday gaadi maayo hays odhan halka caalamka ugu fog haddii aad joogtid oo rasuulka aad ku sallido sala allahu alayh wasalam waa gaadhaya ilahay baa gaadhsiinaya subxaanahu wa tacaala marka xadiidkan waxa aynu ka qaadanaynaa awalan in guryaha xil layska saaro oo guryaha lagu camiro ilahay cibaadadiisa wasaaisha sharka oo dhanna laga fogeeyo waxaa kaloo aynu ka qaadanaynaa alqubuur laa tasluxu lisala walcibaada qubuurtu maaha meel lagu tukado salaad lala soo doonto iyo cibaado bal salaaddu hadday faral tahay ood nin tahay masaajidka la tag xabaalaa la tegin hadday sunno tahayna gurigaaday ku fadli badan tahay guriga ku tuko oo halkee laga qaadanaya xadiidka ay kaga jirtaa inaan xabaalaha aan cibaado lala soo doonan waxaa laga qaaday rasuulku wuxu uhi laa tajcaluu buyuutakum qubuura guryihiina ha ka dhigin xabaalo oo muxuu uga jeedaa rasuulku sala allah alay wasalam bimacnaa xabaaluhu meel maaha lagu cibaadaysto ee guryihiina ha ka dhigina meelaan lagu cibaadaysan oo guriga haddaad ku tukan weydo od ilaahay ku xusi weydo aad ku cibaadaysan weydo dee waxaad kalama digta xabaalaha aan lagu cibaadaysan oo saxaabadu marka horeba waa yaqaaneen oo agtooda way sugnayd xabaaluhu meel cibaado inaanay ahayn si rasuulku halkuu ka odhan lahaa waar guryihiina ku cibaadaysto cibaado la-aan ha badina ayuunbu ihi waar guryihiina xabaalaha ka dhigina oo macnaheedu waa maxay meel aan lagu cibaadaysana ka dhigina waayo xabaalo waxa weyaan waa meel aan lagu cibaadaysan waxaa kaloo ahlucilmigu ay ka qaateen inaan xabaalaha inaan guryaha dadka dhintay aan lagu aasin hadduu qof kaa dhinto guriga ha ku dhex aasani xabaalaha muslimiinta gee haddaad guriga ku dhex aasto adna waad isdhibtay isagiina waad dhibtay oo isagii sidaad u dhibtay de xabaalaha muslimiinta haddaad geyn lahayd qof kastoo muslim oo booqda ama soo mara wuu ducayn laha ducadaasu ka qayb geli lah oo adiga ducadii ka qadiyo gurigaaga dhexdiisa ku aastay adigina waad isdhibtayo bal xabaal gurigii kugu dhex taalla kawa aa nolosha inaana si fiican kuugu dhadhamin haddaad tahay qof qalbi jilicsan oo qalbigiisa khawf uu ku jiro talabaad xataa gurigii haddaad istirahdo hadhow tolo iibi ka hor yaa ka aybsanaya guriga xabaal ku dhex taalla marka dhinac walba waad waad isu khasaarisay wey marka in lagu dhexaaso maaha dadka haddaad tiraado ti rasuulka lagu dhex aasay qolkiisii rasuulku waa ka duwanaa oo abubakar waa ka yidhi rasuulku wuxuu yihi ambiyada waxaa lagu aasaa halkay naftu kaga baxday oo ambiyadiiyo dadka kale waa kala duwan yihiin shaqayskuma le walaa tajcaluu qabrii ciidan hadihi hiy masala lmuhima qabrigayga ciid ha ka dhiganina ayuu hi rasuulku ciiddu waa maxay haddaba ibn lqayim imaamka la idhaahdaa ayaa kitaabkiisa ikasat lahfan wuxuu leeyahay wakti kasta oo wax lagu gaar yeelo shay gooniya in la qabto ciid baa laga dhigtay wakadalika meel kasta oo lagu soo noqnoqdo iyadana ciid baa laga dhigtay oo ninkii ku yihi rasuulka waxaan ku nadaray buwaane inan geel ku gawraco rasuulku muxuu ku yihi hal kana fiiha watanu min awtani jahiliyati yucbad aw ciidun min acyaadi oo makaanka lagu noqnoqdo haddii la idha sanadkiiba mar aynu meeshaa tagno ciid baa laga dhigta haddinaa sanadkiiba mar waxa aynu samaynayna ciid baa laga dhigta marka rasuulku wuxuu leeya qabrigeyga ciid ha ka dhiganin meel aad kusoo noqnoqotaan oo aad wakti gooniya u samaysataan oo aad tidhahdaan sanadkiiba mar aynu tagno iska ilaaliya marka haddii qabrigiisii uu diiday rasuulku in ciid laga dhigto bimacnaa lagu soo noqnoqdo wakti gaara loo samaysto oo sanadkiiba lasoo booqdo maxaad umalaynaysaa xabaalaha kale saa awgeed ba wuxu yihi ibnu lqayim faاtikhaadu lqubuuri ciidan huwa min acyaadi lmushrikiin alati kanuu calayha qabla alislaam in qubuurta ciid laga dhigto laa sanadkiiba mar aynu tagno ama lixdii biloodba mar wakti loo samaysto go-an waa ciidihii mushrikiinta ayay kamid tahay islaamka hortii ay samayn jireen waqad nahaa canhu rasuulu llahi fi sayidi lqubuur rasuulku wuxuu diiday qubuurta kii u sharaf badnaa oo qabrigiisa ah in ciid laga dhigto munabihan bihi calaa gayri isagoo inagu baraarujinaya haddii qabrigiisiba in ciid laga dhigto uu diiday qubuurta kalena inay kasii daranto aan laga dhigan karin wa qala shaikh lislaam wajhu dilaalati ana qabra rasuuli illahi afdalu qabrin cala wajhi lard qabriga rasuulku waa qubuurta dhulka dushiisa ka muuqata ka u sharaf badan waqad nahaa can itiqaadihi ciidan wuxuu rasuulku diiday in ciid laga dhigto fa qabru gayrihi awlaa binahyi kainan man kaan qubuurta aan qabriga rasuulka ahayn ayaa u mudan in laysu diido in laga dhigto waxa weeyaan ciid haddii layna weydiiyo ziyaarooyinkan mawsimiga dadka qaarkood ay xoolaha kaxaynayaan qubuurta ay tegayaan qabrigii hebel qabrigii hebel qabrigii hebel maxaad ku diideen maxaa idinku daliila inaanay banaaneyn oy xaaraan tahay waxaa noogu daliila baa lena qawlu rasuuli illah walaa tajcaluu qabrii ciidan markaa meeshaa sanadkii oo mar la tago ciid baa laga dhigta qabrigaasi rasuulkuna wuxu uhi qabrigayga ciida ka dhiganin weliba intaa waxaa soo raaca dee waxa kaloo lagu samaynayo xoolaa lagu dulqalaya waana naqlisa rasuulkuna ui laa caqra fi lislaam oo waa lagu dawaafaya xabaalihi oo waa la baryayo waxbaa la weydiisanaya wa hadihi kulaha munaaqidat litawxiid walisli diin dadku hadday doonaya xabaalaha inay booqdaan ha booqdaan ha tagaan ha u duceeyaan dadka muslimiinta ku jira iyagoon safar aan ugelin iyaguna akhiraha ku xusuustaan booqashada islaamku sharciya waa taa wey allaale waxaa maanta la samaynaya qubuuraha lagu samaynaya waxa weeyaan waa min ashirkiyaati walbidac oo nebi maxamed uu ka digay caleyh afdal salaatu watasliim aimat lislaam aimat lislaam maxay ka yidhahdeen safaradaa loo gelayo booqashada xabaalaha la booqanayo sanadkii mar la tegaayo wuxuu yihi sheikhu lislaam raximah llah waladi calayhi aimat lislaam wajumhuur lculamaa ana safara lilmashaahid alatii cala alqubuur hayru mashruuc bal hadda u fiirsada dado arrinta ay qabaan ee ay aaminsan yihiin a'imat lislaam culimada islaamkee waaweyn iyo jumhuur lculamaa waxa weeye in safarka loo safro xabaalaha dhismayaasha xabaalaha qaarkood laga dul sameeyey hayru mashruuc inuu yahay bal huwa macsiyat min ashnaci lmacaasi waa macsiyo macaasida kuwa uxunxun o ka mid وقال ولهذا كان أئمة العلماء يعدون من جملة البدع المنكرة السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين waxay ku tirin jireen buuhi a'imat alculamaa safarka loo safro booqashada qubuurta ambiyada iyo saalixiinta inay bidaca munkarka ay kamid tahay wa qaala walam yakunuu yacni salaf may ahayn buuhi saxaabadiiyo dadkii wanaagsanaa yajtamicuuna cinda qabri weligood may odhan ziyaaradii nebigaan isugu nimaadno qabrigiisa isugumay dul iman kii soo mara waa salaami jire rasuulka sal allahu alayh wasalam safarna umay geli jirin laa liqira'ati khatmatin si ay qur-aan ugu dul akriyaan walaa liiqaadi shamcin ama shamac si ay uga shidaan u iftiimiyaan wa icaamin wa isqaain si ay raashin dad halkaa ugu siiyaan ama sharaab walaa inshaadi qasaa'ida si ay halka qasaa'id uga tiriyaan walaa naxwa dalik bal hada min albidac waxay ka mid tahay arrimaha diinta lagu soo daray waxay saxaabadu sameeyeenna ma aha dee khayrta ay saxaabadaas samayn lahaa ay nooga horeyn lahaa wey rawaahu abu daud xadiidka biisnaadin xasan waruwaatu iqaat aimo badan baana saxiixiyey imaamu nawowi sheikhu lislaam ibnu taymiya raximah llah ibnu xajar kadalik wa aimo kalena waa xadiidka waa waa sugeen waa saxiixiye nacam wa an cali ibn xusein radi allahu canh cali ibn xusein ibn cali ibn abi aalib wey annahu ra'aa wuxuu arkay rajula nin yajiiu imanaayo ilaa furjatin meel yaro waxa weeyaan daloosha oo kaana ahayd cinda qabri nabiyi sala allahu alay wasalam qabriga rasuulka agtiisa fayadkulu fiiha meeshaasi ayuu geli jiray fayadcu halkaasuu ku ducaysan jiray fanahaahu cali ibn lxusein ibnu cali ibnu abi aalib ayaa arrintaa ka reebay uri jooji ducadan ood qabriga rasuulka aada la soo doonanayso ma ilahay baad baraysaa mise rasuulka ilahi haddaad baryayso meeshaad joogtidba ku bari haddaad leedahay ducadu waxay ku ajar iyo khayr badantay qabriga rasuulka agtiisana taasi diinta kuma jirto oo cibaadadu qubuurta agteeda ku fadli badantay nas iyo daliil sheegi ma jiro wa qaala wuxuu yihi cali ibnu xusein alaa uxadiukum warma idinka warrama xadiidan xadiid samictu aan ka maqle min abi aabbahay wa aabihii xusein can jaddi oo awowgay uu ka wariyey waa cali bin abi aalib can rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahay uu ka wariyey qaala wuxu uhi rasuulku laa tattakidu waa ka dhiganina qabrii qabrigayga ciidan meel aad kusoo noqnoqotaan wakti go-an aad timaadaan walaa buyuutakum qubuuran guryihinana xabaala ha ka dhigina wasalluu calaya igu saliya bui rasuulku sala allahu alayh wasalam fa ina tasliimakum yani salaanta iyo iyo iyo sala salaad iyo salaantuba layblغnii waa isoo gaadhaya ina kuntu meel kastoo aad joogtaan rawahu fi mkhtaara naam almkhtaara waa ism lkitaab uu alifay cabdاlغani almaqdasi oo kamid a aimada waxa weyaan xadiidka iyo fiqiga markaa bal hadda ufiirso cali ibn xusein waa afضal taabiciin siduu leya ibn اlqayim wahada afضal taabiciina min ahli beyti taabiciinta ahlulbeytka waa kii ufadli badnaa waa min ahli beyti nabiy sal alay slam وعلي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبري وحو ننكا وديدي إنه الدعاء لا صبيك صدق وبمعنى وكد ذالي إنه كد عيس قبر رسولك أكتس واستدل بالحديث وهو الذي رواه وسمعه من أبيه الحسين عن جده علي وهو أعلم بمعنى من هؤلاء الضلال وحان الدليل حديث كاو كما أبيه xusein ibnu cali xuseinna uu ka wariyey cali bin abi aalib cali rasuulka uu ka wariyey isaga ayaana xadiidka macnihiisa uga aqoon badan kuwan lunsan wakadalika buu sameeyey ibnu cami xasan ibnu lxasan ibnu cali ibn abi aalib isna saas oo kale u sameeyey isna wuxua ah shaykhu ahli beyti bu ah kariha an yaqsuda arajul alqabra ida lam yakun yuriidu lmasjid wara'a dalika min itikaadihi ciidan marka hadda ufiirsa labadaa imaam ahlulbeyt weeye labaduba cali ibnu xusein ibnu cali ibn abi alib iyo xasan ibn lxasan ibnu cali ibn abi aalib labaduba ciddii qabriga rasuulka cibaadada la soo doonatay waa ku qabsadeen xadiidkaasi ayaanay u daliishadeen waxaanan ogsoonnahay inay yihiin ahlu beyti rasuuli illah oo rasuulka sunadiisa kuwa ugu aqoon badnaa inay yihiin markaa qofku marka uu xajiyo ama uu cumraysto ama ujeedo kaleba uu ugu safro magaalada madiina inuu qabriga rasuulka sala allahu alay wasalam uu salaamo waa sharci taasi laakiin inuu halkan ka safro ula waxaan u safrayaa inaan qabrigii rasuulka soo booqdo hada laa yajuus qabriga rasuulka iyo qabri kala toona booqashadiisa safar looma geli karo rasuulkaa hi laa tushadu rixaal ila ila halaaati masaajid saddexdaa masjid baa safar loo geli kara ma aha saddex qabri masjid alxaraam iyo masaajidka nebiga iyo masmasjidu alaqsa baytulmaqdis waxa weyaan ku yaala mana jiro wax xadiisa oo saxiixoo tilmaamaya in safar loo galo liziyaarati qabri rasuuli llah haddaad doonayso axaadiista baabkaa ku soo aroortay inaad si fiican ugu dul istaagtana waxaad u noqotaa kitaabka la dhaha asarim lmunki fi raddi cala subuki ee uu qoray alimaam ibnu cabdilhaadi maxamed ibn cabdilhaadi raximah llahu tacaala qaala fiihi masaail baabka masaail baa ku jirta alula tafsiru aayati baraa aayadda suuratu baraa ku jirta tafsiirkeeda rasuulka lagu sifeeye inay keensanaya inuu tawxiidka ilaaliyo shirkigana ummadda uga digo athaaniyatu ibcaadu fogeynta ummata ummadiisa uu ka fogeeyey can hada alximaa seerahan gaayat albucd fogaan halka u dambaysa oo seeraha waxa weeyaan tawxiidka inay u dhawaadaan oo bimacnaa meel ay kaga dhacaan buu rasuulku uu ka ilaaliyey seeraha shirkigana waa ka ilaaliya rasuulku oo wadooyinkii loo marayay buu xidhayba athali dikru xirtii dadaalkiisii sheegista la sheegay calayna inaga inagu dadaalaya calaa hidaayatina warafati ra'fatihi iyo dabacsanaanta rasuulku inoo dabacsanaa iyo waraxmatii naxariista inoo naxariisanaya alraabicatu nahyu diidmada uu diiday can ziyaarati qabri qabrigiisa in la booqdo calaa wajhin makhsuus si gaara loo booqdo wakti gaara loo samaysto macaana ziyaarato iyadoo booqashada qabrigiisa la booqdaa iyadoo aan ciid laga dhigan safarna aan loo gelin ayay ka mid tahay min afdal acmaal acmaasha kuwa waxa weeyaan u fadli badan alkhaamisatu nahyuhu diidmada rasuulku uu diiday can iliktaari in la farabadiyo min aziyaara oo weliba dumarka uu diiday oo lacana zawaaraat alqubuur iyadoo looga baqan inay ku fitnoobaan maadaama ay qalbi jilicsan yihiin asaadisatu xafuhu dhiirigelinta uu ku dhiirigeliyey dadka cala naafilati salaadii sunnahayd inay ku tukadaan fi lbeyt guriga guryahooda xabaalahoo kale aanay ka dhigin asaabicatu anahu muqararun cindahum waxaa saxaabada agtooda sugnayd oo ay garanayeen anahu laa yusallaa inaan lagu tukan fi lmaqbara xabaalaha inaan lagu tukan saa awgeed buu rasuulku yihi guryihiina xabaala ka dhigina manaa meelaan lagu tukan ka dhigina sida xabaalaha oo kale athaaminatu tacliilu dalik sababaynta arrintaa uu ku sababeeyey بأنa صلاaة الرajuل صaliga ninku uu ku saliyo iyo وaسalaamuhu salaanta alيh rasuulka uu salaama yblغu inuu soo gaadhayo wain bعda rasuulkaa kaba fogaadaba falaa xaajaةa wax baahiyoo loo qabaa ma jirto ilaa maa yatawahamhu waxay dadka qaarkood ismoodsiin karaan oo ah ama wuxuu ismoodsiin karo man araada اqرba qofka doonay qabriga inuu usoo dhawaado dadka qaarkood baa is odhan karaa adoo ah rasuula ka fog haddaad ku salido ama aad salaanto bilaanay gaadhayn waa ula dhawow markaa taasuu rasuulku meesha ka saaro uu yihi meel kastoo aad joogtaan salligaad ugu salidaan wuu isoo gaadhaya ataasicatu kawnuhu uu yahay rasuulku sala allahu alayh wasalam fi lbarzakh inta uu xabaashiisa ku jiro tucradu mid loo bandhigo acmaalu ummatihi acmaasha ummadiisa acmaasha ummadiisa o dhan baa loo bandhiga la fi salaati wasalaami aleyh waxaa loo bandhiga waa maxay waa salliga iyo salaanta oo qof ummadiisa kamida ah hadduu rasuulka ku saliyo ama uu salaamo waa loo bandhiga oo rasuulku sala la alay wasalam dee qabrigiisa waa ku nooli dadka kale laftoodaba dee ruuxda waa lagu soo celiyaa laakiin xayaatada noloshaasi waa alxayaat lbarzakhiya la idhaah waata udhaxaysa noloshii adduunyada iyo nolosha qiyaamu markuu dhaco ka dambaysa oo noloshan adduunyada loogama qiyaas qaadan karo oo qofku wuxuu qaban kari jiray intuu adduunyada ku noolaa ma qaban karo marka qabrigiisa uu ku nooliyey waa laba nololood oo kala duwan oo shaqaan isku lahayd wallahu aclam waxka bilahi tawfiiq wsala allahu cala nabiyina maxamed wala alih wasaxbih waslama tasliima kaiira